bismi illaahi araxmaan araxiim maanta oo taariikhdu ay tahay kun afar boqol sideed iyo soddonkii bishii ramadaan kowdeedii ayaynu bilaaban doonaa biidni illaahi tacaala kitaabka raxbiyada ah ee cilmiga dhaxalka ama faraa'idka ka warramaya taariikhda kale waxaa uga dhigma uga dhigma labada kun iyo toddobiiyo tobanka bisha shanaad toddobiyo labaatankeegii masaxanay toddobiyo labaatanki miya toddobiyo labaatankeegii kitaabkan araxbiya baa loo yaqaanaa raxbiya waa nisbo raxbiya waa nisbo raxbiyadu waxa weeye waxaa loo nisbeeyey magaalo raxbe la yidhaa oo shaam ku taalla ama dimishik u dhow oo haddana ruxaybe loo yaqaan ruxayba tasgiir baa hadda loo yaqaanaa magaalada ruxayba sheekha kitaabka qoray ayaa magaaladaa deganaan jiray magaaladii baa loogu nisbeeyey dimishiq iyo shaam ku taalay ama dimishiq u dhoweyd kolka kitaabkaba raxbiyaa la yidhaahdaa ilaahay ayaa kitaabkan barakeeyey ilaahay ayaa kitaabkan barakeeyey quluubta ummadda ayaa la jeclaysiiyey nin kasta oo kitaabkaa dhaxalka ama cilmigaa dhaxalka wax ka bara is yidhaahdaa waxaa la odhanayaa un raxbiyada soo qaado raxbiyada soo qaado sheekha kitaabka qoray waxaa la odhan jiray kunyadiisa abi cabdilaahi magiciisana waxaa la odhan jiray maxamed ibnu cali ibnu maxamed ibnu xusein wuxuuna caan ku ahaayo aada loogu yaqaanay ibni muwafaqidiin ibni muwafaqidiin baa la odhan jiray waxaa loo nisbeeyey magaalada raxba ee waddanka shaam ku taalla ayaa loo nisbeeyey kitaabka nadmi buu ka dhigay ama gabay buu ka dhigay kitaabka nadmiga ah baxriga uu ku nadmiyey waa baxriga loo yaqaan baxrurajzi baxrurajzi ayuu kitaabka ka dhigay baxrurajzi baxrurajziga markaynu eegno ama baxrurajziga markaynu eegaynaan qiimaynayno waa mustafcilun lix jeer lagu celiyo beydadka kitaabku uu ka kooban yahayna waa boqol iyo shan iyo toddobaatan beyd boqol iyo shan iyo toddobaatan beyid oo baxrigii baxrurajziga la odhan jiray ah ayuu noqonayaa kitaabku markaynu sidaa eegno cashirada aynu ku soo ururin doonno ilaa in allahu tacaala labaatan dersi meelaha inaan ku soo ururinno ayaan jecelahay ugu badnaan labaatan dersi inaan ku soo ururinno ayaan jecelahay cashirada kitaabka aynu ka dhigayno haddaba haddii boqol iyo loo qaybiyo boqol iyo toddobaatan iyo shan haddii loo qaybiyo labaatan maalintii waa sagaal bayd oo dhodhow meelahaasaan qaadanaynaa sagaal beyd oo dhodhow ayaan maalintii qaadanaynaa sagaal bayd waa sax weeyi waxaa laga yaabaa maalmaha qaar inuu ka yaraado maalmaha qaarna inuu ka bato sagaal bayd ayaa dhici karta oo wuu isgoosanayaa un maalintuu yaraado maalin kaluu shan iyo toban noqonayo ayaa imanaysa oo cashirna wuu adag yahay oo wuxuu u baahnaanaya inaan cashirka la badno badnayno sagaal sadar aan laga badinin sagaal sadar midna wuxuu noqonayaa mid fudud oo shan iyo toban sadar la qaadan karo midna wuxuu noqonaya mid shan sadarba lagu ururin karo oo shan sadaruun maalinta la odhanayo ha laga bogto ayuu noqonaya ilaa sagaal bayd ilabeytku waa hal sadaruune sagaal sadar meelaha inaan maalintii qaadano ayaa iska dhici karta oo uu u badnaanaya sida qaalibka ah sagaalka inaynu ku soconayno muqadimo sheekhu uu sameeyey ayaa jirto oo kitaabka sida aynu arkayno awalu maa nastaftixu lmaqaala bidikri xamdi rabbina tacaala mahadnaqii ilaahay ayuu ka bilaabay ilaahay inuu u mahadnaqo subxaanahu wa tacaala ayuu kitaabka markuu bilaabayey ka bilaabay waxaa wanaagsan baa la yidhaahdaa fani kastoo la gelayo mabaadi alcashara mabaadi la odhan jiray in laga qaato ayaa wanaagsan baa la yidhaahdaa almabaadi alcashara mabaadida la odhan jiray oo faniga in wax laga sheego tacriifkiisii iyo maxaanku idhaahdaa tacriif hadduu lahaa iyo waadiciisii iyo mawduuciisii iyo faa'iidadiisii iyo masaa'ilkiisii iyo qad waxyaabaha in naga warramo ayaa wanaagsan baa la yidhaahdaa waxba inagu halkaa kusii raagi mayne tacriifka waynu qaadanaynaa cilmigan faraa'id baa la yidhaahdaa ereyga faraa'idna waa jamcu fariidatin fariido waxaa looga jeedaana waa mafruuda oo waa faciil bimacnaa mafcuul oo waa muqadar shay la qadaray waa muqadaratun oo waa sahmi iyo nasiib la qadaray weeye oo ilaahay baa qadaray qofku markuu qof dhinto maalkii uu ka tegay ilaahay baa qaybiyey waxaa lagu odhanayaa yaa dhintay hebel hooye intaasay ku leedahay aabbo intaasuu ku leeyahy walaal intaasuu ku leeyahy wiil intaasuu ku leeyahay dhammaan waxaa laga warbixinayaa oo laynoo wada qayaxayaa oo laynoo caddaynaya qof kastiba nasiibka loogu talagalay ama qadarka iyo qiyaasta loogu talagalay ee maalkaa uu ku yeelanayo waa laynoo caddeeyey oo wax medmadoowa oo ku jira haba yaraate eh ma jiro haddaba cilmigan faraa'idka waxaa la yidhaahdaa marka la tacriifinayo waa fiqhu waa wa cilmu lxisaab almuusil limacrifati maa yakhusu kula dii xaqin xaqahu min atarika waxaa la yidhaahdaa faraa'idka waa fiqhu mawaariifka iyo dhaxallada oo la fahmo dhaxallada waa in la fahmaa fiqhu lmawaariih dhaxalkii baa la fahmayaayo sidii uu ahaa ayaa loo fahmaya dhaxalku in la fahmo qof kastiba wuxuu nasiibka ku leeyahay ama qiyaasta laga siiyey ayuu isku dayaya inuu fahmo wa cilmu cilmulxisaab baa la odhanaya xisaabta cilmigeegiina waa in la bartaa cilmigii xisaabta almuusil ee gaadhsiinayey limacrifati maa yakhusu kula dii xaqin xaqahu min atarika qof kaste oo xaq leh oo maalkaa laga dhintay xaq ku leh xaqiisa xisaabta lagu garanayo haddaba cilmigani waa murakab waa inaynu dhaxalkana baranno xisaabtana qofku uu ka yaqaano weeye xisaabtana inuu qofku wax ka yaqaanaa waa waa shay daruuriya haddii kale xisaabta hadduuna garanaynin aslu mas'alaha samayntiisiibaa ku adkaanayaba aslu mas'alaha wixii la odhan jiray samayntiisii xisaabta gare marka lagu leeyahay aljabre iyo jomatary iyo waxaa bare laguma leh qasab maaha inaad kuwaa garanaysaa daruuri ma aha waxa weeye adigoon kuwaa garanaynin oo dee fuqahadu way yaqaaneen anugu ilaahay cilmigiisa si ay u barteen waad ka yaabaysaa way yaqaaneen xisaabta ta ugu adag bay yaqaaneen irshaadka waxaa ku jira ninku odhanaya waxa jeebkayga ku jira soo saar waxa jeebkayga ku jirao laba lagu dhufta adigu leedahay sheeg wuu diiday in inuu kutuso waxa jeebkiisa ku jira eeg hadda xisaabta daraf haddii lagu tuso ama daraf haddii lagu sheego darafka kale hel baa lagu odhanaya waaba lagu caawiyeyba haddii daraf lagu tuso daraf haddii lagu tuso waa lagu caawiyeybe darafka kale aduu hel baa lagu odhanaya kolka waxaan uga soconnaa cilmigan xisaabtaana qofku waxyaaba iska bilowa baa jiro xisaabta asaasiyaad ay leedahay baa jire asaasiyaadka xisaabta inuu garanayo ayaa lagama maarmaana intaa intaa ku dhufo iyo intaa intaa ugee iyo intaa intaa ka jar iyo asaasiyaadka xisaabta inuu garanayo ayaa lagama maarmaana hadduuna asaasiyaadka garanaynin sidee wax loo fahansiini lama fahansiin karo waxaa la sheegaa nin soomaaliyeed ayaa la doonaya in la yidhaahdo maxay maxay ka jar markaasuu yihi war shan riyaad ri ka jar buu yihi an shan hal ka jar buu yidhi ka buu garan waayey markaasuu yihi war lix neef baad leedao kuu xeraysan lix riyaad ayaa kuu xeraysanoo midbaa dibadda u booda imisaan soo hadhay halkuu ka odhan lahaa shan buu yihi wallaahi riyaan kaa aqaanaayo hadday midabaxdo baxdo <laughs> ya kuwa kalena joogi maayo kolka si wax loo fahansiiyaan jirin ma ogtahay tahay eg way adag tahay kolka waxa weeyaan haddii qofku inuu xisaabtana waxyaabaha bilowga ah inuu garanayaa waa shay iska daruuriya wadaruuriya fiqigana sida wax loo kala dhexlayo ee masla dhexlaya inaynu garanaana waa shay isna iska daruuriya aayaad badan iyo nusuus badan oo kusoo aroortayna waynu arkaynaa cilmiga mawaariidka labadaas horta xidhiidho leeya mawduucaadka uu ka warramaa waa tarikada meydku wuxuu ka tegey ama waxa uu ka tegey maktabad ha noqdo hadduu qof dhintu maktabad kitaaba ka dhinto oo guriga u taalay dadkeenu xoolaba ma moodaan kii soo gaadhaaba kitaab ku jeclaadunbu kala baxaa war waa de waan waa waa maal weeyaan waa maal qof lahaa uu ka dhintay weeye waa maal kolkaa maalkan ilaayoo lagu kala hagaago kii dhaxalka u helay hadduu doono intiisa ha ku siiyo ama aad ka qaadatide ama ama kutub ha ahaada markaa waxaa laga la dhaxlaya ama dhul ha ahaado ama maal kale ha ahaado waxalla wuxuu dooni ha noqdo waa maal waa maaloo dadkeenu maal ma moodaan nin wadaadaa bergi dhaweydan cumrada ku maqnaabuu maktabad buu iga warramo wuxuu maktabadda ama arkaysaa imisaad ku samaysay baa soddon kun oo dollar buu yidhi soddon kun oo dollar ayaa laiga siiyey buu yihi maktabaddaa kutubteed waa soddon kun oo dollar kolkaas soddon kun oo doolar dee maynaa baloodhada qaar ka qaalisanayn qiimihii cilmiguna hadda wuu dheer yahay haddaadan cilmigaba geranaynba ma ahe qiimihii cilmiguna wuuba u dheer yahayo de waa de waaba cilmi hal kitaab baadan iibsan karayninba hal kitaab ayaadan iibsan karayninba wax kale iska daa haddaba halkuu ka hadlaya waa tarikada arkaan baa jirta dhaxalku uu leeyahay oo arkaanulirthi la yidhaah saddex baa arkaanta lagu soo ururiyaa arkaanta saddexda lagu soo ururiyaa waa muwari waa ka dhexalsiinaya waa waari waa ka wax dhexlaya waa xaqun mawruu waa waxa la dhexlayo waariku waa ka nool muwariskuna waa ka dhintay mawruukuna waa shayga laga dhintay la dhexlayo muwari waa ka dhintay waa dhexalsiiye waa waari muwari iyo xaqun mawruu saddexdaasa arkaanta iriga loo yaqaana asbaab buu leeyahay uu sheekhu xagga dambe inoogu keeni doono ka qadimi mayno mawaanic buu leeyahay uu sheekhu xagga dambe inoogu keeni doono mawaaniculirina ka qadimi mayno wayamnacu shaksa min almiraai riqun waqatlun waa xagga dambe wayamnacu shaksa min almiraai waaxidatu min cilalin halaain riqun waqatlun wakhtilaafu diinin fafanfa laysa shaku kalyaqiini xagga dambe ayuu inaga odhan doonaa mawaanicdana ka qadimi mayno shuruud baa jirta markaad wax dhaxlayso shuruud lagama maarmaana baa jirta oo lagu odhanayo shuruudii mi shuruud lagama maarmaan ah oo dhaxalku uu yeelanayo ayaa jira shuruuddaasi waxa weeye waa saddex shardi taxaququ mowti lmuwari taxaququ mowti lmuwarith macnaheedu waxa weeye kan ku dhaxal siinaya eed wixiisa dhaxlaysaa si dhab ah waa inuu u dhintay nin haddaba dhaqdhaqaaqa marka laga waayo ama koomo gala hala dhaxla miyaa la odhan koomunbuu yaro galay hala dhaxla miyaynu odhanayna may lama odhanayo hala dhaxlo waa taxaququ mowti lmuwari si muwarisku waa ka meydka dhimanaya ama ka ku dhaxalsiinaya dee markuu dhinto dhaxalkiisi aad qaadanaysid muwarif kaasi waa inuu si lahubo u dhintaa si yaqiin ah waa inuu udhintaa taxaququ mowti lmuwaris baa la yidhaahdaa taxaququ mowti lmuwaris ayaa la odhanayaa taxaququ mowti lmuwaris baa la odhanaya markaa haddaba taxaququ mowti lmuwaris markaynu aragno ama qofkaa aynu leenahay waa qof la dhaxlayo taxaququ mowti lmuwaris markaynu qaadano ka kac buu noqonaya waa in la hubiyaa oo shardi weeyaan taxaququ mowt muwari haddii qofku kooma yaro galoo tidhaahdo uu dhintay aan dhaxlo lagaa dhegaysan maayo de taxaquq maaha o ilxaaquhu bay culimadu yidhaahdeen ama mid xaqiiqo u dhintay waa in la haleeshiiya gabadh uur leh gabadh uur leh ayaa uurkeegii wax lagu dhuftay ilmihiibaa ka soo dhacay isagoo meyd ah uurkaa ilahay un baa ka warqabi markiisa horaba inuu noolaa uurkan markiisa horeba ilaahay unbaa ogaa inuu noolaa iyo in kale inagu dee uurka ilahay baa kawa ka warramaya inagu ma garanayno inuu noolaa iyo inuuna noolo intoona garan mayno haddaba ilmaha uurka ku jira taxaququ mowti lmuwaris baynu nidhiye isagoo meyduu soo dhacaye waxaa la odhanayaa un dhintay markiisa hore uu noolaa un la odhanaya waa la qadaraya un inuu noolaa axyaadaa lagu qadaray kadibna geeridiini waa geeri timid baa la odhanaya hala dhaxlun baa la odhan markaa quradiisii qodobka labaad taxaququ xayaati اlwaariثi xayaatan mustaqirata bacda mowti اlmuwarif waxa shardiga oo shardiga labaada qofka waarifkii waa inuu ka nolol dambeeyo qofkiisii uu dhexlayey ee dhintay waa inuu ka nolol dambeeyo si lahubana oo taxaquq oo xaqiiqa oo sugan waa inuu uga nolol dambeeyo laba nin oo walaala ah hadday gaadhi wada fuulaan oo gaadhigu la dhaco oo ay halkaa ku dhintaan isma dhexli karaan labadaa walaalaha ee gaadhiga wada fuulay ee gaadhigu la dhacay isma dhexli karaan laba qof oo walaala-a guri ku dumay say u kala hor dhinteen lama garanayo iyagoo meydunba gurigii laga soo faqay isma dhexli karaan isma dhexlayaan waayo waxayna isku dhexlayn keebaa hor dhintay keebaase dambeeyey lama kala garanay hadduu gaari mar qura la wada dhaco oon la kala garanay say u kala hor dhinteen hadduu dabqabsado hadduu daadqaado hadduu guri ku dimo waxa la rabaa ka wax dhaxlayaa si yaqiin ah waa inuu uga uga nolol dambeeyo kuu dhaxlayo kanuu dhaxlayo dabadii waa inuu nool yahay si lahubana uu nool yahay laakiin hadduu shakiba galo oo kii horreeyey iyo kii dambeeyey hadduu shakiba galo isma dhexli karaan oo talow maxaa ku jira mushkilad hadday isdhexlaan dee ka ka dambeeye la xukumo inuu nolosha ku dambeeyey ayaa ayaa ayaa faa'iide yeelanaya laba nin oo walaala ah ayuu midiba mid kastiba wuxuu dhalay waa laba ninoo walaalaa afar wiil buu mid kastiba dhalay labadaa ninee walaalaha ah ee mid kastiba afarta wiil dhalay gaadhi bay wada raaceen oo shil gaadhi bay ku dhinteen labadoodii mid kastiba boqol halaad buu lahaa geeley baynu hayno geelaan wax ku xisaabin garanaynaah mid kastiba boqol halaad ayuu lahaa mid kastaaba afartii afar wiilna wuu ka tegey boqol halaadna wuu lahaa saw ma aha welibana cafwan afar wiil yaanan odhanin mid kastiba afar habloodan idhaahdo mid kastiba afar hablood buu ka tegey mid kastiba muxuu ka tegey baynu nidhi afar habloodoo qura ayuu ka tegey iyo xaaskiisii iyo boqol halaad haddaba hadda cali iyo cumar baa la kala odhan jiray cali iyo cumar ayaa la kala odhan jiray cali baa hor dhintay haddaynu nidhaa oo cumar baa dembeeyey maxaa la samaynayaa boqolkii halaad xaaskiisu maxay qaadan islaantii uu qabay ee afarta hablood u dhashay ama afarta hablood ba aan u dhalin xaaskiisa ahayd maay maxay ka yeelanaysaa boqolkii halaad sideed ha laygu qaybiyun bay odhan sideed ha laygu qaybiyo sideed u qaybi boqol labiyo toban iyo barh sow maaha labiyo toban iyo barh bay halkaa la maraysaa xaajiyadii ya maxaa soo hadhay boqolkii maxaa soo hadhay maxaa soo hadhay siddeetan iyo iyo toddoba iyo ayaa soo hadhay soo maaha okay boqolkii halaad saddex u qaybi afartii hablood intay qaadanayaan baan doonaynay boqolkii halaad haddana saddex u qaybi boqol boqolun baad saddex u qaybinaysaa saddex iyo soddon iyo thuluth soo maaha waa lix iyo lixdan iyo maxaan ku idhaha thuluthaan bay afartii hablood qaadanayaan eeg lix iyo lixdan iyo thuluhan ayay saddexdii afartii habloodna halkaa la dareerayaan hooyadii maxay qaadatay marka hore labiyo toban iyo barhsow ma aha iyaguna maxay qaateen lix iyo lixdan iyo thuluhan bay qaateen maxaa soo hadhay maal baa soo hadhay maalka soo hadhay sheega maxaa soo hadhay twenty point eight meelahaasa soo hadhay sow ma aha twenty point eightkan kii nolosha dambeeyey baa la qiyaasayaa waa walaalo inuu qaadanayo kii nolosha dambeeyey markuu labaatan halaad walaalkiisaa uu ka nolol dambeeyey uu ka qaato isna uu ka daba dhintay baa la odhan hablihiisii ma garanaysaa boqol halaad buu lahaa sow maaha hablihiisa marka la dhexalsiinayo boqol la dhexalsiin maaye boqol iyo labaatan pointy eight baa la dhexalsiinaya aabahood inuu lahaa maxaa la odhanayaa aabihiin muxuu lahaa baa la odhan haddaba labada nin ee walaalaha ah ee gaadhiga wada saarnaa ee shilka ku dhintay ee midba boqol halaad ka tegey keebaynu nidhaahnaa hablahaagu boqol iyo labaatan baad leedahay boqol iyo labaatan point eight bay kaa dhaxli keebayn se aan nidhaahnaa hablahaagu boqol bay lahay mayna kala duwanayn dhaxalkaasi mayna kala duwanayn kolba ka dambeeyo ee la yidhaha wuu noolaa faa'iida ugu jirta ubadkiisiisa uma aha oo ubadkiisii maal dheeraada usoo kordhaya de oo aabihii uu walaalkii ka dhaxlay baa usoo kordhaya waa wa waad la socotaa baan filaya bal hadda aynu eegna markaa eeg tusaale ahaan un baan ku siinayaaye tusaale ahaan un baan ku siinayaa hadda sida faa'iida ay u iman karto oo sidaasoo kale ay ugu iman karto baan tusaale kugu siinaya shardiga labaad waa taxaququ xayaati lwaarihi ka waarifka a ah noloshiisu inay xaqiiqo tahay bacda mowti lmuwarih ow ilxaaquhu bilxayaat xukman ama inuu noolaa waa in la haleeshiiyaa waa ilmo uur ku jiray uu qof dhintay uu dhexalkiisa lahaa oo uurkii uu kadib isna ka daba dhintay dee waxaa la odhanayaa wuu noolaa markuu kaa hore dhimanaya uurkaa la dhexalsiiyo qodobka saddexaad qaadiga ayuu ku khaas yahay ama qadaha ayuu u khaas yahayo alcilmu biljiha baa la yidhaahdaa dhinaca dhaxalka keenaysa waa in cilmi loo leeyahay alcilmu biljiha waa in jihada dhaxalka keenaysa la garanaya labada qof markuu markuu culimadu siinayso waa inay og yihiin waxay isku yihiin haddaad laakiin qalinkuun qaadato oo tidhaahdo un haa adigu maxaa tahay intaasaad leedahay intaasaad leedahay intaasaad leedahay waa arrimo laga naxa weeye wayna dhacdaa runtii inaga halkeena way ka dhacdaa waxaan xasuustaa halkeena masaajidkeena inuu qof igu yimid baan filaya masale noocan oo kale aan wataa waxa weeye dadkii walaalaha ahaa ayaa dee laga yaabaa inay isyar cidhiidhiyaanoo in marka liiska la qoraya culimada loo geynayo qof laga tago ogaan looga tago qof ah, ogaan looga tegey de waa in la garanayaa oo la caddayntii waa in la helaa culimadu intayna wax dhaxal waa inay caddaynta helaan dadka dhaxalka lehi inay intanuun yihiin intaa loo soo qoray uun inay yihiin dadkii dhaxalka lahaa haddii laakiin dad kala dhuumanaya yihiin oo kadibna culimaa noo xukuntay un lagu yidhaa oodan adna waxbaba iska hubinin oo abtigu walaal kuu sheegto hadduu doono abtigu uu walaal kuu sheegto dee waxa weeye waxa dhaxal noqon maayo waxaasi alcilmu biljiha waa shardi weeye waa inaynu garanayno jihada dhaxalka lagu mudanayo ma walaalba ma hooya ma abtiba dad baa inoo iman doona hadda dhowr dhinac baan dhaxalka ku yeelanayna odhan doona qof baa lagu odhanayaa qofkani meydka walaal buu leeyahay hooyuuna u yahay qofkan dhintay waa walaalkay oo aabbahay baa dhalay hooyaanan u ahay oo anaa dhalay way dhacdaa suu ku dhaxli markaa dhinac walaalay ka yihiin oo aabbihii baa dhalay aabbaheed baa dhalay meydkan gabadh baa kuu timid waxay ku tii meydkan dhintay waa walaalkay oo aabbaana wada dhalay walaalo xagga aabbo xagga hooyana anaa hooye u ah oo aabbaheed ma iyadu ka dhalay markaa ah? aabaheed weeyi sax ah ha waa xaggey ku dhaxli ma walaalnimay ku dhaxli ma hooyanimay ku dhaxli way inoo iman ama shubhaha ku dhacdo shubho ama dadkii hore islaamka ka horreeyey ha ahaadaan waxyaabo badan oo medmadow badan ah ayuu warku ku dhacaayo warka noocaa loogu dhigaa ama lagu arkayaa oo sidaa qaabka loogu dhigaa waxaa dhici kara inuu qofkani una inantan inuu isagu dhalayba inuuna ogeyn odaygani inan buu dhalay wadano kaluu ku dhalay wadan kaluu tegey kala af bay noqdeen dee isagoo garanay inay kala afbayiin ilan imika ubadkeenan dibadda ka soo noqdaa iyagoo walaala waa kala afe oo guryo jooga halkan markay yimaadin waa kala af waxaa laga yaaba inuu ninku yidhahdo waddankaa waxaa jooga afar ilmood oon dhalay kaa kalena waxaa jooga laba ilmood oon dhalay isma afgaranayaan halkan marka la keeno turjumaan bay u baahan yihiin waa laba af bay ku kala hadlayaan oo kala duwan inanuu waddan ku dhalay uu ka tegey ayaa gashaanti noqotay isagoon garanayn baa loo meheriyey oo loo guuriyey ilmihii koobaad markay u dhalatay ayaa dib nasabkii loo ogaaday dee inantani ilmaha koobaad maxay u tahay dhinaca kalena dee waa walaalo ilmaha koobaad markay dhimato say u dhaxli haddaba mahooyanimay ku dhaxli mise walaal way inoo iman doonta alcilmu biljiha waxa la yidhah baa inoo iman doona oo culima aynu baadhayno oo qofka hadduu dhowr dariiq ka soo arooro dariiqa lagu xaq siinayo aynu arki doono insha allahu tacaala maanta kolley muqadimadaan baynu qaadanayna halka ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam